بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن قصة جرني منظومة هاي الأرجوز المئية إن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وحير ناظمك رحمه الله ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام رابع من النساء واثنا عشر من الرجال الصحب كل قد هجر wuxuu sheekhu yihi raximah اllah ثuma dacaa wuu u yeeray nebigu calayhi الsalaatu wassalaam fii arbaci alacwaami ay fii raabici alacwaami sanadkii afaraad dadka wuxuu ugu yeeray bilamri arrinkii islaamkii jahratan si cad buu ugu yeeray ila alislaami islaamkii buu ugu yeeray halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximah allahu tacaala sanadkii afaraad bictada sanadkii afaraad oo bictada markii la joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwadii inuu ka dhigay jahri intaa waxay ka horreysay waxay ahayd dacwadu siri bay ahayd bimacnaa si hoosaa loo waday oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ku kalsoon yahay ayuu si gaara ah ugu sheegayey saddexdaas sana markay dhammaatay wuxuu bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa la jahro dacwadii oo dadkii markaasi dhammaantood uu markaa gaarsiiyo waxaa tusinaya xadiidka fii saxiixi الbukhaari wa muslim min xadiidi cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay cabdullahi bnu cabaas markay soo degtay aayadda waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa markay soo degtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu koray buurta safa ayuu koray kadibna nebigu wuxuu ku dhawaaqay yaa sabaaxaah yaa sabaaxaana waa kelimad carabtu ay odhan jireen marka dadka laisugu yeerayo arrin weyn oo dhacay dadka marka laisugu yeerayo waa sabaaxaa bay odhan jireen marka nebiga buurta intuu koray wuxuu yidhi waa sabaaxaa ayuu yidhi kadibna dadkii baa markaa isugu yimid dadkii ayaa isugu yimid way isweydiiyeen war ninkan yani markaas dhawaaqaya waa kee kadib markay u yimaadeen nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam bal waxaad iga warantaan haddaan idiin sheego o idinku idhaahdo fardo weerar ah baa waxay soo marayaan buurtan hoosteeda ay soo marayaan ma rumaysanaysaan waxay ku yidhaahdeen been kugumaana ogeyn bay yidhaahdeen maa jarabnaa calayka kadiban nin been lagu yaqaanay maadan ahayn maxamed amiin maxamed saadiq baa loo yaqaanay intaa markay qireen inaysan been ku aqoonin baa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam fa fainii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid haddaba haddaad arrinkaa rumaysateen waxaan idinkaga digayaa bu yidhi cadaab daran baan idinkaga digayaa cadaab daran ayaan idinkaga digayaa abulahab oo adeerkiisa oo ka mid ah dadkii ka soo galay kulankaas baa wuxuu yidhi tabban laka maa jamactana ilaa lihaada hoog ha kugu dhacee ma waxaa isugu yeertay arrinkan kadibna wuu istaagay oo wuu tegey abulahab waxaa kusoo soo degey aayaddii suuratu lahab baa kuso degtay suuratu lmasjid baa kusoo degtay tabat yada abi lahabin watab ilaa aakhiri suura baa kusoo degtay marka nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markii la faray inuu markaasi qaraabadiisa u digo si guudna dadka inuu dacwada u gaarsiiyo ayuu markaa wuxuu bilaabay inuu dacwadii markaasi la jahro fasdac bima tu'maru wa acrid cala almushrikiin allah wuxuu ku yidhi yani markaa la dhawaaq waxa lagu amrayo mushrikiintana ka jeeso macanaa dhibko dhibkaay ku geysanayaan waxbaha ka soo qaadin markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aad loo dhibay oo dad fara badanoo markii hore aan war u haynin markaasay la soo bambaxeen dhibkoodii ibnu qayim aljawsiya raximah llahu tacala kitaabka zaadulmacaadka wuxuu odhanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saddex sano ayuu dadka si hoose ugu yeerayey aayadda markay soo degtay marka fasdac bima tu'maru waacrid cala almushrikiin faaclana sala allahu alayh wasalam bidacwati wajahara qowmahu bilcadaawa yani markaasi wuxuu la jahray oo iclaamiyey dacwadii qowmkiisina wuxuu u muujistay cadaawad leanna waxaan ay haystaan wax ka soo horjeeda ayuu nebigu la yimid marka cadaawad iska cad yani markaasi kadibna nebigu calayhi الsalatu wasalaam dhibki baa ku darnaaday isaga iyo muslimiintii ilaa markaasi hijradii uu nebigu asxaabadii uu faray inay hijroodaan uma dacaa wuu u yeeray nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dadkii buu diinta ugu yeeray fii arbaci arbac baa inoo qoran lakiin sida yani markaa shaarixuu tilmaamayo waxaa fiican in la yidhaahdo fii raabici alacwaami sanadkii afraad oo markaa bicada markuu nebigu ahaa nebi sanadkii afraad uma dacaa dadku ugu yeeray diintii nebigu calayhi الsalaatu wasalaam fii raabici اlacwaami sanadkii afraad wuxuu dadka ugu yeeray bilamri arrinkii oo islaamnimadii ah iyo diintii jahratan si cad buu ugu yeeray oo muuqato yani markaas iclaan ah wuu muujiyey marka hore way qarsoonayd laakiin markan waa jahra waa si cad oo dadkao dhan yani marka ay wada og yihiin ila alislaami islaamkiiba ugu yeeray oo amarka iyo islaamku isku shay buu ujeedaa islaamnimadii iyo diintii iyo dacwadii ayuu dadka ugu yeeray laakiin si jahro ah oo cad oo markaa la wada maqlayo ayuu ugu yeeray calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheekhu yihi waraabicun min الnisaa اثnaa cashar min الrijaali الصaxbi kulu qad hajar waraabicun wa arbacun afar oo min annisaa dumar ah iyo wathnaa cashar labiyo toban oo min rijaali saxbi raggii saxaabada ah kullun dhammaan qad hajara way hijroodeen ilaa bilaadi alxubshi bilaad ulxabash ay u hijroodeen fii khaamisi alacwaami waxay hijroodeen sanadkii shanaad wacaadu way soo laabteen fiihi ay fii daaka alcaami nafsihi sanadkaa laftiisay soo noqdeen uma caaduu haddana way noqdeen ila alxabashay ku noqdeen laa malaam arrinkaana arrin lagu canaanta maahan inay soo laabteen wax lagu canaanta maahan waxaa inoo qoran wa raabicun laakiin sida markaasi uu tilmaamaya shaarix wuxuu leeyahay kada fi jamiici nusakh walacala alawlaa wa arbacun si yani markaa fiican waa in la afar waa arbacun wuxuu inoo sheegayaa halkan hijiradii saxaabadu markaasi ay hijroodeen yani loo hijrooday ardulxabasha ayuu inoo tilmaamayaa marka hijradaasi waxay ahayd laba goor alhijra aluulaa iyo alhijra athaaniya yacni ardulxabasha ayaa laba goor loo hijrooday marka markii koobaad dadka hijrooday buu inoo sheegayaa tiradoodi cadadkoodii tiradu waxay ahayd afar dumar ah iyo labiyo toban rag ah ayay ahaayeen waxay u hijroodeen ardu alxabasha waxaa tilmaamaya xadiidka ibnu isxaaq uu ku sheegay siiradiisa min xadiidi um salama xadiid sanadkiisu xasan uu yahay waxaa ka warramaysa umu salama oo ka mid ahay dadka hijrooday iyadii ninkeedii abu salama waxay tidhi markiina la dhibay magaaladii maka markii nagula dhibay oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhib loo geystay oo la fitneeyey oo la imtixaamay oo ay arkeen dhibaatada ku dhacaysa ayay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay oo u sheegay inay aadaan ardulxabash wuxuuna ku yidhi ina biardi alxabasha melikan laa yudlamu cindah dhulka ardulxabasha waxaa ku sugan nin boqor ah oo dadka aan lagu dulmin agtiisa bimacnaa dhulkaas aada saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiguna awood ooma lahayn uu ku difaaco dadkan awood ooma lahayn isagu waxaa difaacayey adeerkii yani ah, markaasi abu aalib baa difaacayay laakiin ayagu kuwo badanoo waxaa ku jiray dad markaas soo islaamay dad addoommo ah ayaa ku jiray marka dadkaasa dhib badan loo geystay marka nebigu wuxuu u tilmaamay ninkaas caadilka oo ardulxabasha ku sugan inay xaggiisa aadaan kadibna waxay tidhi umu salama waxaan qabannay ardulxabasha ayaan qabannay nebiguna wuxuu u sheegay yani halkaa ku sugnaada xataa yajcala allaahu lakum farajan wa makhrajan ilaa ilaahay idiin yeelo faraj iyo makhraj halkiinaa ku sugnaada umu salama waxay lay halkaasaan qabannay dhulkaasaan qabannay kadibna waxaan tagnay ardulxabasha bikhayri daarin ilaa khayri jaar jaar wanaagsan baan helnay guri wanaagsanna waan helnay halkaasi marka waxay joogeen muddo waxaa loo sheegay marka in ay quraysh islaamtay baa loo sheegay warkaa markay maqleen bay markaa dib usoo noqdeen ilaa beledkii bay beledkoodii bay ka tageen markay maqleen dadkii ay ka tageen dhibkoodii baa islaamay bay markaa dib u soo laabteen arrinkaana wuxuu ahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam majlis ay wada fadhiyaan gaalo iyo muslimiin ba wuxuu ka akriyey suurat الnajm suuradda aakhirkeeda markuu nebigu akriyey eh, ayay markaas gaaladii majliska fadhiyey sujuudeen muslimiintii waa sujuudeen gaaladiina way raaceen waxaa saameeyey aayaadkaas ayaa saameeyey eh, marka markay sujuudeen warkii waxaa la faafiyey nimankii way islaameen mayna islaamin laakiin qur'aanka maadaama niman carab ay ahaayeen aayaadkaas ka warramaya waciidka daran iyo markaasi wاlmu'tafikata ahwى fagashaaha maa gashaa fabiأyi aalaaءi rabika tamaara hada nadiiru min الnudur اlأulى azifat اlaazifa aayaadka waciidka sheegaya ayaa saameeyey niman carabana way ahaayeen marka waa sujuudeen nabigu markuu akriyo sujuuday saxaabada sujuudayna waa sujuudeen haddaba war baa faafay odhanaya quraysh waa islaamtay quraysh waa islaamtay warkaa markuu gaaray dib bay markaa usoo noqdeen laakiin markay u soo dhowaayeen magaalada maka ba waxay ogaadeen warku inuu been yahay oo quraya aysan islaamin nimankii gaalada ahaa oo majliskaa fadhiyey oo sujuuday baa markii la yidhi maxaa u sujuudeen waxay yidhahdeen maxamed maanta wuu isbedeley oo asnaamta uu caayi jiray ayuu maanta ammaanay oo muxuu yidhi wuxuu yihi afara'aytum allaata waalcuza wamanaata athaalihata alukhraa tilka tilka algharaaniiqu alculaa wa ina shafaacatahuna laturtajaa saasuu akhriyay bay yidhahdeen kuwaasi aan ka soo sheekeeyey laata iyo cuze iyo kuwa aan soo akhriyey waa asnaamtii qiimaha badnaa wa ina shafaacatahuna laturtaja aakhara inay ergeeyaanna waa la rtaja laga qabaa saasuu akhriyey marka iskamaana sujuudine ninka maxamed asbedele bay yidhahdeen soomaali ximaar marka laakiin warkaas waa war been ah waa qiso macruuf oo kutub mufasiriinna ay ku soo arooriyaan yani markaa markay fasirayaan aayadda yani markaa fi suurat alxaj yani markaasi aayaddaas markay fasirayaan xataa ida ida tamanaa alqa الshayطaanu fii umniyatih fayansakhu اllahu ma yulqi الshayطaan aayaddaas bay ku soo arooriyaan aayaddu marka qisada ay sheegayaan oo ay leeyihiin waxaasuu nebi maxamed ku hadlay wax sugan maahan sheikh اlalbani raximah اllahu tacala risaalo gaara ayuu ka alifay uu qisadaas kaga warramayo inaysan sugnayn uu bixiyey nasbu اlmajaaniiq linasfi qisati اlqaraaniiq bimacnaa qisada wax sugan inaysan ahayn oo nabi maxamed uusan ku hadlin kelmadahaasi ayay markaasi ku caddaynayaan culimo badanna way caddeeyeen inaysan ahayn qisa haabita oo ay tahay qisa daciifa inkastoo jiraan culamada qaarkood oo markaa u iishay bimajmuuci turuq xujiyey yani xoojiyey laakiin muxaqiqiintu waxay caddeeyeen in markaa ay tahay is eh, qisatun hayru haabita qiso aan sugnayn almuhim marka saxaabada warkaasaa gaaray in ay islaameen quraysh saasayna usoo laabteen markay magaaladii ay yimaadeen ama ay ku soo warkii wuu caddaaday oo waxaa loo sheegay warkaas inuu beye kadib ay marka dib u laabteen sheekhu marka wuxuuna leeyahay wa fiihi caadu uma caadu laa malaam bimacnaa dib bay u noqdeen arrinkan laguma lagu ceebayn mayo limaada lianna war beena ayaa loo sheegay wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa arbacun min annisaa afar dumar ah iyo wahnaa cashar labiyo toban labiyo tobankaasoo min rijaali saxbi ka mid ah raggii saxaabada kullun dhammaan qad hajara way hijroodeen afar dumara iyo labayo toban rag saxaabadii ka mid ah ayaa hijrooday waxay u hijroodeen ilaa bilaadi اlxubshi in la damiyo ba'da la sukuuniyo waa luqa ay soo wariyeen musdalaani sheekh la yidhaahdo sharxa uu bukhaariga sharxayo ayuu markaasi ku sheegayaa xadiidka markuu sheegayo wa ama famudya اlxabasha markuu sheegaya ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahay waqiila adm bidami اlxaa'i wa sukuuni اlba xubshi la yidhaahdo waa qolo culimada ka mid ah ayaa laga soo wariyey fayruz ababilak isaga wuxuu leeyahay waa bifatxi lxaa waa kas bifatxi اlxaa'i walba xabash alxabasha wاlxabasha bimuxarakayni bitaxriiki اlxaa'i walba marka waxay u hijroodeen ilaa bilaadi اlxubshi ilaa bilaadi اlxabasha bay u hijroodeen ninka boqorka markaa haystana waxaa la jiray asxama ayaa la jiray asxama ayib laqabkiisoo najaashi buu ahaa oo najaashi magacoo ma ahayna laqab buu ahaa oo nimanka boqorradoo markaa caalam ka telinayey alqaab bay lahaayeen alqaabtaasna nin kastaoo markaa haysta baa laqabka la siin jiray maalan ninka qabsadaa meesha la yidhaahdo ruom nimanka ninka u taliya qaysar laqabkaasu lahaa qaysar baa la jiray hal nin ma ahayn nin kastaoo qabsada ruom qaysar laqabkaasu lahaa nin kastaoo masar qabsadana fircoon baa la ohan jiray nin kastaoo qabsada yani marka ardulxabashana najaashi baa la jiray nin kastoo yaman ka taliyana waxaa la oran jiray tubac baa la oran jiray nin kastoo faris ka taliyana kisra baa la oran jiray marka wuxuu ahaa laqab nimanka madaxda oo marka buldaantaasi nin kastoo qabsa ayaa laqabkaas qaadan jiray marka najaashina waa laqabkiisa eh, asxamana magaciisa ayuu ahaa asxamana macnaa catiya weeyaa macnaheedu ilaa bilaadilxubshi bay u hijroodeen fii khaamisi caamin sanadkii shanaad bayna hijroodeen sanadkii shanaad oo markaa bextada bay hijroodeen wa caadu way soo laabteen fiihi fii daaka alcaam sanadkaas dhexdiisay soo laabteen sanadka dhexdiisa bay soo laabteen uma caaduu kadibna way laabteen ilaa ardi alxabashay ku laabteen mar labaad laa malaam arrinkaana lagu canaanan mayo arrin canaan leh ma ahan leanna warkii soo gaaray oo loo sheegayba wuxuu ahaa nimankii aad ka soo cararteen oo quraysh ahaa way islaameen daba marka inay beledkooda ku soo noqdaan ayaa markaa u muuqata wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala halaaثatun halaaثatun hum wa hamaanuuna rajul wa macahum jamaacatun xataa kamul halaaثatun hum ayagu halaaثatun wa hamaanuuna rajulan waa saddex iyo siddeetan nin wa jamaacatun kooxna macahum wa jamaacatu min annisaa koox dumarana macahum raggaas macooday ahaatay xataa kamala ilaa cadadkii u dhammaystirmay wa huna jamaacadaasi cashrun wa hamaanin ثمانة caشhaر weeyaan waa sideed iyo toban wey ثuma qad aslama waxaa islaamay xamزaة الأsad baa islaamay fi الsaadisi sanadkii lixaad ayuu islaamay halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu hijiradii labaad oo ardulxabasha loo hijrooday dadkii hijrooday iyo tiradoodii ayuu markaa inoo sheegayaa hijiradii labaad raggii ciddii hijrootay buu inoo sheegayaa cadadku marka wuu fara batay markii hore waxay ahaayeen afar dumara iyo labayo toban ragay ahaayeen laakiin markan waxay noqdeen saddex iyo siddeetan rag ah iyo markaa sideed iyo toban dumar ah ayay ahaayeen calaa khilaaf baa ku sugan laakiin calaa qowlin ayuu markaa sheekhu ku socdaa ayib waana sida markaa ibnuqayim raximah اllahu tacaala uu ku tilmaamayo kitaabkiisa zaadulmacaadka oo wuxuu odhanayaa hijradii labaad waxaa hijrooday saddex iyo siddeetan ragca waxaa ku jiray camaar baa laga shekisanyay ma ku jiray mise kuma jirin waa haddii camaar lagu lagu daro waa saddex iyo siddeetan haddii laga reebana labiiyo siddeetan bay noqonayaan dumarkuna waxay ahaayeen siddeed iyo toban bay ahaayeen sideed iyo toban ayay ahaayeen marka markay hijroodeen waxay ku noqdeen yani markaasi ardulxabasha ayay ku noqdeen halkaas ayay ku sugnaayeen muddo fara badan qaarkood waxay soo laabteen markii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam uu magaalada madiine u hijrooday bay ka soo noqdeen halkaas oo saxaabadii ay magaalada madiine u wareegeen oo maka laga laga guuray ayay yimaadeen waxaa laga qaadanayaa hijradaas masaa'il bay culimo ka qaataan ama fawaa'id bay ka qaataan faa'idada koobaad ka qaataan waxaa ka mid ah mashruuciyat اlhijra hijradu inay mashruuc tahay in laga hijroodo beledka markaasi qofka lagu dhibo diintiisa lagu dhibo inuu markaasi ka hijroodo oo markaasi uu hijroodo beled yani markaa diintiisa yani markaasi uu ku nabadgeliyo culimaduna waxay yidhahan hijradaasi laga hijroonaya waddan gaalo waa waajib waajib bay noqonaysaa bilijmaac laba shardi haddii la helo shardiga kood waxaa weeyaan qofku inuu awoodi karayo inuu beledka ka hijroodo shardiga labaad waa in diintiisa qofkaasi uu muujisan waayaa labadaa shardi haddii la helo bilijmac buu kusoo naqliyey ibnu kathiir raximah اllahu tacaala tafsiirkiisa qofkaasi inay waajib ku tahay inuu waddankaasi iyo beledkaasi ka hijroodo ina aladiina twafaahum اlmalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaluu kuna mustضacafiina fi اlأrض qaluu alam takun ard اllahi waasica fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannam wasa'at masira aayaddaa markuu fasirayo tafsiirkiisa ayuu markaas soo naqlinaya ijmaacaas waxaa kaloo laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofku inuu gaal magangeliyo weydiisan karo hadday maslaxaddu keensato maslaxad hadday keensato leanna markan ay u tegayaan najaashi saxaabadu muslim ma ahayn gaal buu ahaa dib buu ka islaami doonaa laakiin marka loo eego gaaladii ka yimaadeen iyo midkan ay u tageen kana markaasi soo dhoweeyey oo markaasi eh, ay diintoodii ugu nabad galeen masaaisha laga qaatay ka mid tahay waxaa ka mid a ah in markaa diinta badbaadada la badbaadinayo wax kasta laga horumarinayo oo qofka haddii diintiisu halis ay gasho wax kastoo diinta uu ku badbaadinayo qofku inuu la yimaado walow hadday noqoto inuu maal bixiyo walow ha noqoto inuu waddankiiba isaga tago walow hadday noqoto naftiisaba inuu markaa halis geliyo haba noqotee yani markaa diinta badbaadadu inay tahay awalan shayga ugu horeeya inuu yahay saxaabadu radia allahu canhum yani markay halis diintooda inay halis ku jirto markay dareemeen waddanka waa isaga tageen dhulkay ku dhasheen oo ku barbaareen oo ku koreen bay isaga tageen dayib iyagoo markaasi dhul aysan aqoonin oo horey aysan u arag yani markaa isku biimeeyey weliba bad bay sii mareen yani markaasi wuxuu sheekhu raximah llahu tacaalaa halaaatun wa hamaanuuna hum saxaabadii hijrootay oo noqdib u noqotay halaaatun wa hamaanuun macnaa kuwii yimid qayb ka mida iyo kuwo cusub oo raacay baa markaa israacay talada marka way badatay hum ayagu halaaatun wa hamaanuuna waa sideed iyo siddeetan iyo saddex rajulan waa tamyiiz laakiin linadmi ayuu markaasi u rafciyey ayib waa sideed iyo saddex iyo siddeetan nin wa macahum wa jamaacatun macahum kooxna way la socotay xataa kamal jamaacatu min anisaa baa loo jeedaa koox dumarna way la socotay xataa kamala cadaduhum ilaa tiradoodii ay buuxsantay tirada ilaa ay taab noqoto oo marka laisku daro yani markaas saddex iyo siddeetan ama calaa qowl labiyo siddeetan lagu daro yani markaasi siddeed iyo toban waxay isku noqonaysaa boqol bay isku noqonaysaa ama boqol iyo kow bay isku noqonayaan ilaa markaa cadadka u dhammaystirmay wa huna jamaacada dumarkana cashrun wa hamaanin wey siddeed iyo toban buu ujeedaa cashrun wa hamaanin ay hamaan hamaaniyata cashar buu ujeedaa siddeed iyo toban weeyaan laakiin linadmi ayuu markaa taqdiimi taakhiir ugu sameeyey dumarkuna waxay ahayn siddeed iyo toban bay ahaayeen ثuma qad aslama fi الsaadisi xamzaة اlasad sadrigaa dambe wuxuu inoogu sheegayaa xilligaas yani markaas sanadkii lixaad waxaa soo islaamay sanadkii lixaad oo bicada waxaa soo islaamay saxaabigii yani markaas nebiga adeerkiis xamza ibna cabdilmualib ayaa soo islaamay xamza wuxuu ka mid ahaa raggii markaasi cinda alquraysh lagu yaqaanay shiddada iyo adayga lagu yaqaanay ayuu ka mid ahaa marka wuxuu soo islaamay sanadka lixaad oo yani markaa bicsada nabi maxamed markii lasoo saaray sanadkii lixaad ayuu soo islaamay markuu islaamayna raggii nebiga difaacay ayuu ka mid ahaa lana hijrooday oo magaalada madiine oo la hijrooday kadibna ka qayb gala dagaalkii beder oo waxay sheegaan ahlu siyarku dagaalkii beder inuu laba seefood inuu ku dagaalamayey laba seefood inuu ku dagaalamayey uxud buu marka ku shahiiday oo shuhadaa uxud sayidu shuhadaa uxud ayaa loo yaqaanaa shuhadadii uxud sayidkoodii ayuu ahaa sanadkii saddexaad oo hijriga ayay dhacday markaa uxud marka sanadkii saddexaad oo hijriga ayuu markaa ayuu shahiiday radia allahu canhu can asaxaabati jamiican waxaa jirta qiso macruufa marka kutubu siyarku ay sheegaan oo waxay dhahaan sababu islaamihi wuxuu ahaa abujahl baa nebi maxamed alayhi salatu slam dhib u geystay waxbuu ku dhuftay wuu caayey marka waxaa arkaysay inan addoon u ah ninkii la odhan jiray cabdullahi bnu judcaan baa markaa arkaysay cayda nebi maxamed la caayayo abujahl uu caayayo xamso ka yimid yani markaasi ugaarasho ka yimid ayaa meesha soo maray markaashay markaasay u sheegtay waxay ku tiri inankan adeerka u ahayd ninka abujahala ayaa waxaas iyo waxaas waxaa ku yidhi marka wuu xanaaqay bay yidhaahdaan xamza kadibna wuxuu u tegey abujahal oo dhex fadhiya odayaashii quraysheed markaasuu nabar ku dhuftay nabar buu ku dhuftay markaasa wuxu atashtumu wa ana calaa diini anoo diintiisa ku sugan meel caysa ah. marka kadibna waxay halkaasuu kasii sii wada islaamnimadiisii muxaqiqiintu waxay tilmaamayaan qisadaas qaabkaasa ah, inaysan sugnayn bay tilmaamayaan asheikh albani raximah llahu tacaala atacliiq calaa fiqi siira uu ka aamusay sheekha la yidhaahdo akram diya alcumari oo iska leh kitaabka la yidhaahdo saxiixu siira wuxuu odhanayaa xamza wuxuu soo islaamay wakti yani markaasi aad u daran buu soo islaamay oo nebi moxamed alayhi salatu salaam quraysh ay dhibayso walaakin tafaasiilu qisati islaamihi lam tahbut min طariiqin saxiixa laakiin tafsiilka ay sheegaan markaasi ahlu siyarku yani markaasi oo sababtu u islaamay inay saa ahayd yani markaa dariiq saxa kumaysa imaan laakiin inuu soo islaamay xilli yani muslimiintu ay dacafo yihiin gaaladuna ay awoodooda markaa ay sarrayso taas markaasi waa shay haabita weeyaan uma qad aslama waxaa soo islaamay xamzatu lasad xamzihii libaaxa ayaa soo islaamay fi saadisi sanadkii lixaad buu soo islaamay sanadkii lixaadoo yani markaa bicsada ayuu soo islaamay hijrada haddaan soo marnay oo markaa hijradii labaad ah qurayshi markay ogaatay inay cadadkaa faraha badan ay hijroodeen waxay ka daba direen laba nin camar ibnu caas cabdullahi ibn camar aabihii oo markaasi aan soo islaamin iyo ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu abi rabiica baa laga daba diray si markaa ay dib ugu soo celiyaan najaashi bay marka u tageen iyagoo hadiyooyin sida bay u tageen najaashi waxay yidhaahdeen waxaana soo diray odayaashii quraysh baana soo diray waxayna kaa codsanayaan caruurtan yar yarka ee waddankaaga soo qabatay inaad dib ugu soo celisid bay kaa codsanayaan kadibna saxaabadii ayaa loo yeeray isagoo doonaya bal inuu hubsado nimankan waddanka yimid iyo arrinkooda markii uu la kulmay waxaa afhayeen u ahaa jacfar ibn abi aalib baa afhayeen u ahaa saxaabada jacfar marka wuxuu ka warramay arrinkoodii hore suu ahaa inay gaalo ahaan jireen oo baktiga cuni jireen oo islayn jireen oo arrimahoodii buu ka warramay si ay ahaan jireen markay soo islaameen xaalkooda siduu noqdayna wuu oga warramay marka wuxuu yidhi markaan diintaa wanaagsan qaadanay qoomka iyaga wayna dhibeen oo wayna cadaabeen ilahay inaan caabudnay noo diideen marka waxaan door bidnay inaan waddankaaga soo qabanno ayaan door bidnay saasuu u sheegay aad buu ugu qancay hadalkaas najaashi kadib camar ibnu caas baa wuxuu yidhi ninka adigu ad cidda adigu aad caabud ilaahaaga oo ciise ah ayagu si kaley ka aaminsan yihiin buu uu yeero wuxuu maxaa ka aaminsantihiin ciisa waxayna waxaan ka aaminsannahay cabdullaahi wa rasuuluh inuu yahay addoonka ilaahay iyo rasuulkiisi baan ka aaminsannahay saasay ku yidhaahdeen kadibna wuxuu yidhi diintan aad idinku markaa hadda aad ii sheegaysaan iyo diintii uu la yimi nebi ciise hal meel bay ka soo baxeen buu yidhi wuuna islaamay ninkii najaashi ahaa wuxuuna ka codsaday in markaasi ay bal ku akriyaan nebigaas nebi maxamed alayhi salatu slam wax lagu soo dejiyey qur'aan ah inuu in markaasi ay ku akriyaan ayuu ka codsaday jacfar wuxuu ku akriyey awal suurata maryam ayuu ku akriyey oo ka warramaysa dhalashadii nebiyullaahi ciise iyo qaabku u dhashay wadkur fi lkitaabi maryama id intabadat min ahliha makaana sharqiya aayaadka ka warramaya qisadaas ayuu markaa akhriyey kadibna waa ilmeeyey waa ilmeeyey wuu islaamay wuu soo celiyey camar iyo markaasi cabdullahi bn abi rabiica iyo waxay isteenba wuxuu yidhi ordo la noqdaa markaasi waxay sii heleen awood iyo markaas amni bay yani markaas sii heleen saxaabadaas ridwaan ullaahi calayhim ninkaa najaashi markuu dhintay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam isagoo magaalada mak isagoo magaalada madiine jooga ayaa loo soo sheegay in markaasi uu dhintay najaashi halkaasuu nabig kaga soo tukaday salaat lgaa'ib buu nebigu kusoo tukaday saxaabadan intuu jimciyaba wuxuu yidhi addoon wanaagsan ayaa maanta dhintay kadibna salaatulgaa'ib buu nebigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wbacda tiscin min sini risaalatih maata abu aalib duu kafaalatih wa bacda tiscin sagaal sano kadib min sini risaalatihi sanadkii risaaladiisa sanadkii sagaalaad maanta waxaa dhintay abu aalibin ayaa dhintay abu aalibkii duu kafaalatihi u saaxiibka kafaalada nebi maxamed alayhi salatu asalaam wa bacdahu khadiija wa khadiijatu khadiijana twufiyat waa la oofsaday bacdahu bacda abi aalibin baa la oofsaday min bacdi ayaamin maalmo kadib maalmahaasoo alaaثatin saddex ah maalmahaasoo mada tagtay halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala sanadkii sagaalaad oo bicsada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa dhintay abu aalib oo ahaa nebi maxamed adeerkiisa calayhi الsalaatu wasalaam oo nebiga aad u difaaci jiray ayaa dhintay sanadkii sagaalado markaasi bicsada nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u yimid abu aalib oo markaasi naftu aysan ka bixin buu u yimid oo ay ag fadhiyaan cabdullaahi ibna abi umaya ibn اlmugiira iyo abujahal ay yani ag fadhiyaan buu nebigu u yimid calayhi الsalatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi qul laa ilaaha ila اllah yaa cam qul laa ilaaha ila اllah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmaddaa tawxiidka ku dhawaaq buu yidhi yaa cam adeer kelmaddaa ku dhawaaq markuu kelmadda nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen abujahal iyo markaasi cabdullaahi ibnu umaya ibn lmugiira waxay ku yidhahdeen atargabu can millati cabdilmualib ma waxaad nacaysaa diintii cabdilmualib miyaad nacaysaa nebigu waa ku kari waayey adeerkiis inuu ku dhawaaqo tawxiidkii waa ku kari waayey wuxuuna ku dhintay gaalnimadiibuu ku dhintay markuu dhintay waxaa u yimid nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cali baa u yimid ilaa cali aabihiisu ah abu aalib cali ibn abi aalib wuxuu ku yidhi adeerkaa wuu dhintay adeerkaa yani markaasi wuu dhintay wuxuu yihi orodoo soo aas buu ku yidhi orodoo soo aas kadibna iisoo noqo wuu soo aasay kadibna wuu u yimid nebigu wuxuu amray calayhi salatu slam inuu soo mayrto ayuu amray marka abu aalib wuxuu ku dhintay gaalnimadaasuu ku dhintay isagoo gaalnimadaa ku dhintay haddana wuxuu aaminsanaa diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay diin xaqa ah tahay waxay u diidanaa ka hortaagnaan inay tahay cabsi uu ka cabsanaya in lagu caayo lagu dhaleeceeyo fii saxiixi muslim waxaa ku sugan inuu yidhi lowlaa an tucayiranii qurayshun eh, la aqrartu caynaka la aqrartu bihaa caynaka haddaanan ka cabsanayn inay quraysh iceebayso oo y markii naftu ka sii baxaysay ayuu inankii yaraa iska raacay arrinka haddaanan ka cabsanaynin waan kaaga farxin lahaa buu yidhi bimacnaa waan ku rumayn lahaa buu yidhi wuuna cabiray oo ashcaar buu ku cabiray diinta nebi maxamed calayhi salatu wasalaam inay tahay diin xaqa oo toosan inay tahay abyaad iyo ashcaar macruufa oo kutubi siyar ay soo naqliyaan ayuu ku cabiray hadalladiis waxaa ka mid a uu yidhi nebi maxamed calayhi salatu wasalam wuxuu ku yidhi wadacawtanii wazacamta anaka naasixii falaqad sadaqta wa qidman amiinan wuxuu yidhi waad ii yeertay diintii baad iigu yeertay waxaadna ii sheegtay inaad daacad ii tahay baad ii sheegtay wuxuu yidhi run baad sheegtay xilli horena waa lagugu yaqaanay inaad runlow tahay waa lagugu yaqaanay wuxuu yidhi wacarafta diinan qad caraftu biannahu min khayri adyaani albariyati diinan waxaad ii bandhigtay diin aan ogahay inuu yahay diimaha midda ugu fiican ugu khayr badan haddaba maxaa kuu diidaya lowla almalaamatu aw xadaarii subbatan wuxuu leeyahay haddaanan canaan ka cabsanayn ama in lay caayo lawajadtanii samxan bidaaka mubiina arrinkaa waan caddaysan lahaa buu leeyahy marka saaxiibka xun dhibaatada uu leeyahay bay tusinaysaa saaxiibadii baa ag fadhiya waxay ku leeyihiin mar kasta oo markaasi ay ka dareemaan inuu u iisho xaggaas waxay ku yidhahdeen atarqabu can millati cabdilmuطalib ma waxaad nacaysaa yani markaasi cabdilmuطalib diintiisa nabigu alayhi الsalatu wasalaam wuxuu yihi almar'u calىa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku waxay isku diin noqonayaan saaxiibkiisa qof kasta oo iska eeg qofkaad saaxiib ka dhiganayso iska eeg buu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam marka waxaa sabab u noqday saaxiibada xunxun in markaasi kufriga iyo gaalnimada uu ku dhinto bay u sababeen wuxuu yidhi sheekhu raximah اllahu tacaala wa bacda tiscin sagaal sano kadib min sinii risaalatih min siniina bay ahayd nuunkii wuxuu u xadfay yani markaasi lilidaafa ayuu u xadfay oo siniinkuna waa mulxaqaadkii jamcu mudakr saalim bay ka mid tahay ulu wacaalamuuna ciliyuuna wa araduuna wasinuuna baabu sinuun marka sinuunka waxaa ku bannaan laba weji in xarako caadiya lagu ciraabo haadaa sinuunun siniinan siniinin la yidhaahdo iyo in mulxaq laga dhigo oo markaasi sida jamcu mudakar saalim loo icraabo oo wow lagu rafciyo ya lagu nasbiyo lagu jaro waa bannaanta wa bacda tiscin sagaal sano kadib min sini risaalatii sanadihii risaaladiisa bimacnaa sanadkii sagaalaad oo becsada markuu nebi maxamed maraya calayhi salaatu wasalaam maata waxaa dhintay abu aalibin abu aalib baa dhintay abu aalib ayaa dhintay abu aalibkiiduu kafaalati kafaalada nebi maxamed u saaxiibka macna nebi maxamed kafaalo qaaday wa bacdahu khadiijatu wa tuwafiyat waa la oofsaday waxaa la oofsaday khadiijatu khadiija tuwafiyat waa la oofsaday bacdahu bacda abi aalibin baa la oofsaday oo waxaa la isweydiiyaa fatrada udhexaysay intay inta yani markaa leekayd ayaa markaa la isweydiiyaa wuxuu leeyahay ibnu kaiir raximah اllahu tacaala yani waxaa soo naqlinaya ibnu kasiir wuxuu ka soo naqlinaya bayhaqi bayhaqi wuxuu odhanayaa balaganii ana khadiijata twufiyat bacda mowti abi aalib bialaaثati ayaam waxay soo gaaray khadiijo inay dhimatay abi aalib gadaashiisa saddex maalmood kadib saddex maalmood kadib ayay markaa dhimatay marka waxba maysa kala dambeyn ayib marka khadiijatu twufiyat waa la oofsaday bacdahu bacda abi aalib baa la oofsaday min bacdi ayaamin halaaثatin min bacdi halaaثati ayaamin bay ahayd min bacdi ayaamin maalmo kadib maalmahaasoo alaaثatin saddex ah maalmahaasoo mada tagtay saddex maalmood markay tagtay geeridii abi aalib ayay markaasi ayay dhimatay radia allahu canha wuxuu sheeku yii raximah اllahu tacaala wbacda hamsiina warubcin aslama jinu nasiibiina wacaadu faclama wabacda khamsiina wa eh, aslama waxaa islaamay jinu nasiibiin meesha nasiibiin la jinki ka yimid baa islaamay bacda khamsiina caaman yani konton sano kadib warubca caamin iyo sanad rubciis intaa kadib wacaaduu way noqdeen qoomkooda bay ku noqdeen faclaman arrinka ogow halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah allahu tacaala sanadkii kontonaad da'du nebi maxamed markay konton ahayd konton aan sano jirsaday iyo saddex bilood rubcaam wuxuu u sanad rubciisa waa saddex bilood bimacnaa markii sanadka labayo tobanka bilood afar loo qayo meeshii waa saddex marka sanad iyo eh, yani markaas konton sano iyo saddex bilood markii nebi maxamed dhalashadiisa laga joogo calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa u yimid yani markaasi niman jin ah oo ka yimid meesha nasiibiin nasiibiin waa magaalo markaa ku taalla xuduudda turkiya iyo suuriya ay udhexaysaa laakiin xagga turkiga ayay raacsanta eh, magaalooyinkii qadiimkaabayna ka mid tahay magaalo macruuf ku ah beero iyo markaasi bay caan ku tahay ilaa afartan kun oo beerood baa ku sugan bay yidhaahdeen mu'arikhiintu waxaana furtay saxaabigii la odhan jiray ciyaad alfihri ayaa furtay khilaafadii cumar bnu khadaab radia allahu canhu sanadkii sideed iyo tobnaad hijriga ayaa la furtay marka niman jina ayaa ka yimid halkaas nimankaas ka yimid yani markaasi waxay la mid yihiin nimankii aan soo marnay jinka aan soo marnay darsigeenna hore shalay oo sababta ay ugu yimaadeen waxay ahayd sida ku sugan fi saxiixayn min xadiidi cabdullahi ibni cabaas wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo koox saxaabo ah baa waxay aadeen waxay qabteen suuqa cukaad bay qabteen xilligaasna waxay ahayd xilli shayaadiintii iyo samadii la kala hor istaagay oo samadii ay fuuli jireen loo diidey kadib ayagii baa isweydiiyo waxay yidhahdeen shayaadiintii samadii ayaa markaasi naloo diidey samadii aan yani markaasaan korno wax soo dhegaysan jirnay waa naloo diidey weliba intaa waxaa sii dheer qofka u dhowaadaa samada inu wax ka soo dhegaysto yani markaasi waaba la soo weeraraya orolaya olol ayaa markaasi ku dhacaya kadib waxay go-aansadeen bal inay isqaybiyaan oo qolaba meel qabtaan si bal warkan maxaa soo cusboonaaday bal loo ogaado waxaa soo cusboonaaday kuwaa marka waxay soo aadeen xagga makay soo aadeen ayagoo marka halkaasi maraya meel meelya nakhla ba waxay kula kulmeen nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam bay kula kulmeen oo halkaas saxaabadiisa ku tujinaya salaada subax halkaa markii ugu yimaadeenna eh, waxay dhegaysteen qur-aankii nebi maxamed uu akhrinayey ayay dhegaysteen waxaa ka warramaysa qisadooda faahfaahsan suurat اljin baa ka warramaysa qul uuxiya ilaya أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا marka markay yimaadeen alla wuxuu inoogu sheegay fii suurat axqaaf waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan waxaanu kuu soo leexinay rasuul allow koox jin ah ayagoo markaa qur'aanka dhegaysanaya markay yimaadeen oo nebi maxamed ay la kulmeen oo qur'aanka akrinaya waxay yidhahdeen ansitu dhegaysta qur'aanka dhegaysta waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu qaaluu ansitu falamaa qudiya markii nebigu qur'aanku u dhameeyey wallow ilaa qowmihim mundiriin qoomkoodii bay ku noqdeen ayagoo markaa u digayaan maxay yidhaahdeen qaaluu yaa qowmana inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa ilaa aakhiri alaayaat ayagoo markaa kaga warramaya qur-aankii ay soo maqleen iyo qur-aankaas cajiib u yahay ayagoo markaa kaga sheekaynaya marka nimankaas weeyaan nimanka markaa nebi maxamed la kulmay asagoo markaa ku tukanaya halkaas wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa aslama waxaa soo islaamay jinu nasiibiin meesha nasiibiin la yidhaahdo jinkeedii baa soo islaamay bacda khamsiina caaman bacda khamsiina wa rubci caamin yacni konton sanadkii kontonaad iyo saddex bilood intaa markay nebigu da'diisu ahayd bay nimankaas soo islaameen wacaaduu way noqdeen waxay ku noqdeen qoomkoodii faclaman arrinka ogow qoomkoodii bay ku noqdeen ayagoo markaa diintii gaarsiinaya taarikhdu intaa inay ahaydna ibnu jawsi raximah اllahu tacaala wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisa sifatu safwa oo wuxuu leeyahay falama atat lirasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam khamsuuna sana wa halaaثaةu ashhur nebigu markuu konton sano iyo saddex bilood markuu jiray nimankaa jinka ayaa u yimid kadibna way islaameen alxaafid alciraaqina alfiyadiisa uu ku tilmaamo wuxuu yidhi wabacda an madat lahu khamsuuna wa rubcu caamin jaa'ahu yascawna jinu nasiibiina lahu wakaana yaqra'u fii salaatihi qur'aana binakhlatin faistamacuu waaslamuu warajacuu faandaruu qowmahumu xaafid alciraaq wuxuu yidhi wabacda an madat lahu khamsuuna wa rubcu caamin konton sano iyo saddex bilood markay tagtay nebiga cumrigiisa waxaa u yimid nimankaa jinka oo ordaya oo nasiibiin ka yimid nabigu alayhi salaatu wasalaam salaadiisa ayuu quraan akrinayay salaad subax bay ahayd meesha nakle la yidhaahdo way dhegaysteenoo way islaameen kadibna way noqdeen faandaruu qowmahumu qowmkoodii bay markaa u digeenoo diintii gaarsiiyeen wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala uma calىa sawdata uma amdaa nebigu wuxuu socodsiiyey bimacnaa wuxuu sameeyey wuxuu socodsiiyey caqdahu meherkii uu mehersaday calaa sawda gabadhiisi xaaskii sawda fii ramadaana bisha ramadaan uma kaana waxaa ahaaday uma kaana waxaa xasilay caqdu bnati sadiiqi yani markaasi sadiiqa inantiisii meherkeedii baa dhacay bacdahu ay bacda caqdi sawdah fii shawaal bishi shawaal ayuu dhacay halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa raximah allahu tacaala khadiija radia allahu canha markay dhimatay kadib nebigu inuu guursaday sawda sawda bintu zamca ibnu qays alqurashiya waxaa nebiga uga horreeyey nin la odhan jiray sakraan ibnu camar ayib oo markaasi ay iyada iyo asaguba ay u hijroodeen ardulxabasha hijradii labaad ba waxay isu raaceen ardulxabasha kadib markay magaalada maka ku soo noqdeen wuu dhintay yani markaas saxaabigaasi waxaana guursaday nebi maxamed calayhi الsalaatu wassalaam markay weynaatay da-deedu markay weynaatay maalinteedii waxay siisay caaisha radi allahu canha wa fiiha nazla qowlu اllahi tacaala wain imra'aة khaafat min bacliha nushuuza aw icraada falaa junaaha calayhima an yuslixa baynahumaa sulxa markay ka cabsatay nebi maxamed inuu furo baa waxay maalinteedii waxay u daysatay yani markaasi caaisha radi allahu canha marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam yani wuxuu guursaday bacda mowti khadiija waa gabadhii ugu horrayso nebi maxamed uu guursado ayay ahayd waxayna dhimatay khilaafadii cumar bn khadaab radi allahu canhu xilligiisii ayay dhimatay radia allahu canha wa can asaxaabati jamiican kadib sheekh wuxuu inoo sheegay inuu guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha radia allahu canha caaisha um almu'miniin caaisha binta abibakr bakr sidiiq radia allahu canha inuu nebigu guursaday radia allahu canhu da'deedu markaa waxay ahayd markuu guursaday lix sanay ahayd wuxuuna la aqalgalay da'deedoo ah sagaal sano nebigu moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay caan ku ahayd oo saxaabada kale iyo dumar kale kaga duwanayd arrimo fara badan kow nebigu calayhi salaatu wasalaam inan ayaduu guursaday dumarkiisa o dhan waxay ahaayeen inta kale dumar markaasi waxay ahaayeen markaa hore loo soo guursaday laakiin caaisha iyadu waxay ahayd awalu bikrin tazawajaha الnabiyu sal اllahu alيه wasalam waxayna ahayd axabu aswaaji الnabiyi calayhi الsalatu wasalaam dumarka nebi maxamed iyadoo ugu jeclaa markii nebi maxamed la weydiiyey dadkeeda ugu jeceshahay wuxuu sheegay inay caaisha inuu ugu jecel yahay raggaa la weydiiyey ragga yaada ugu jeceshahay wuxuu yidhi aabbaheed baan ugu jeclaa marka waa axabu aswaaji الnabiyi sal اllahu alيه wasalam waa xaaskii nebi maxamed oo ugu jeclaa dumarkiisa markii lagu been abuurtay baraa'adeedu ilaah baa soo dejiyey aayaat tutla ilaa yowmi alqiyaama aayado la akriya ilaa qiyaami saaca buu alle ku soo dejiyey waxay tidhi caaisha in ilaahay i beri yeelayo oo been abuurkan layga sameeyey inuu ilahay iga beri yeelayo waan ogaabay tiri laakiin isma lahayn qur'aan baa kugu soo degay ismaan lahayn bay tiri marka qur'aan baa kusoo degay allah uu kaga warramayo inay markaa caaisha radi allahu canha inay beri tahay nimankii markaasi been abuurkaa sameeyen inay yihiin niman beenaalayaal ah ayuu alla marka inoo caddeeyey wa afqahu nisa nisaa hadihi اlumma ummaddan dumarkooda waa midda markaa ugu aqoonta badan weeyaan nebi maxamed waxay ka warisay calayhi الsalaatu wasalaam laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis bay ka warisay laba kun iyo laba boqol iyo toban xadiis bay ka warisay waxay ka mid tahay toddobada saxaabi oo loo yaqaano almukthiruuna min aلصaxaaba toddobada saxaabi oo loo yaqaano almukthiruuna min aلصaxaaba sabcun min aلصaxbi fowqa alأlfi qad naqluu من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر صديقة waxaa loo jeedaa caaisha radi allahu canha baa loo jeedaa marka toddobada saxaabi oo kun wax ka badan soo wariyey bay ku jirtaa lixda kale waa rag iyadaa dumar ku jirta marka afqah nisaa hadi lumma bay ahayd waxay ahayd yani markaasi aclam dumarka midda ugu cilmi badan ayay ahayd radia allahu canha nebi maxamed waxaa la tusay calayhi salaatu wasalaam intuusan guursan ka hor baariye lagu tusay sida uu tilmaamayo xadiidka saxiixaynka min xadiidi caaisha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la ikaan bandhigay waxaa la tusay yacni markaasi laba goor intaanan kuguursan ka hor uriituki fi lmanaami maratayn markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu eegay wejigeedii masuaba caaishaba laba goor baa nebiga riya lagu tusay markaasaa nebigu wuxuu yidhi haddii arrinkani uu yahay xagga alle mid ka yimid yumdi alla wuu socodsiinayaa bimacnaa midnab alla ka dhigaya in yakun haada min cindi illaahi yumdi hadduu yahay mid xagga alle ka yimid riyadani hadday tahay mid xagga alle ka timid mid soconaysa weeye sidii nebiga ugu riyooday bay u dhacday oo waxay noqotay xaaskii nebi maxamed ayay noqotay radia allahu canha wuxuu sheekhu yihi raximah اllah uma amdaa nebigu wuxuu socodsiiyey bimacnaa wuxuu wuxuu socodsiiyey oo uu riday caqdahu meherka uu mehersanaya calaa sawda sawda bintu zamca fii ramadaana bisha ramadaan uma kaana kaanadu waa taammadii weeye uma kaana caqduhu waxaa xasilay meherkii uu mehersaday caqdu bnati sadiiq ina sadiiq meherkeedii baa dhacay bacdahu ay bacda caqdi sawda fii shawaala bisha shawaal ayuu dhacay ramadaaniyo shawaalla waa isku xigaan marka ramadaan waxaa dhacay caqdigii iyo meherkii markaa sawdu nabigu guursaday radia allahu canha shawaaluu ku xigtayna wuxuu guursaday nabigu caaisha radia allahu canha caaisha waxay dhimatay sideed iyo kontonkii hijriga ayay dhimatay sideed iyo kontonkii hijriga ayay dhimatay marka nebiga maxamed uu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam cumrigeedu wuxuu ahaa sideed iyo toban sano ayuu ahaa marka waxay dhimatay sanadkii eh, konton iyo siddeeddii hijriga ayay dhimatay oo markaa way weynaatay radia allahu canha halkaa inoo joogo wallahu aclam